الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى bاب السلم سلمkiiba ku saabsan yahay ويuqaaل سلف سلف iyo سلم labada waa la yihahdaa السلم waa لغة أهل الحجاaز selafna waa luqatu ahli lciraaq labadaba isku mid mooyaan waxaa selaf loogu magacaabay litasliimi ra'si ilmaali fi lmajlis ra maalkii ayaa horay loo sii dhigayaayoo majliska lagu bixinayaa selafkana dee isagana waa un horumarintaa weeyaan wixii deynta ahaa ee la gadanayey in wax lagu sii horumariyo musanifkaana noo sheegaya raximah اllahu tacaala huwa beycu mawsuufu fi اdima slm waxaa weeye wax dayn la gadanayo wax aan oolin majliska oo cayn ah oo la iibsanayo oo lacagtiisii lasii shubaayo laakiin tilmaan ayuu leeyahay waxaa asagaa ah, wax tilmaaman tilmaan iyo sifaad aad iyo aad daqiiq u ah oo hadhow aan khilaaf iyo muran iyo waxba keenaynin oo laiska xaqiijiyey ayaa meeshaa la raba inay dhacdo marka qof baa wuxuu bixinayaa lacagtii ama xoolihii dhaqaaluu bixinayaa wuxuuna ku bixinayaa wax aan hadda oolinoo lahaynin oo qofka wax loo dhiibayo musallamu ileyhiga la yidhaahdo wax uu keeni doono asagoo tilmaaman sifadiisa hadduu yahay wax la miisaamo miisaankiisa hadduu yahay wax la miiso miiskiisa adduunya wax la tiriyo hadba tilmaanta uu leeyahay leeyahy waxaas waxaas nooca noocaas ikeen waktigaa waktigaan ikeen lacagtana ho marka salamkaasaa la yidhahdaa qur-aanka kariimkana ilaahay subxana wataala oo kale ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh haddaad dayn aad kala deyminaysaan muddo mucayana leh qora ibnu cabaas wuxuu ku fasiray inuu yahay salamka dayntaa la sheegayo nabigana calayhi salaam markuu madiino galay reer madiine oo wax kala horumarsanayo u tegey oo u imaaday nabiga alayh isalaatu wasalaam nin baa beer le markaasu wuxuu leey beertaada waxa kasoo gi'i doona sanadkan aniga ayaa kaala wareegaya xoolihiina waa sii shubayaan beertaa inay bixi doonto lama ogo inay bi'i doonto maxaa kasoo gi'i doona ma wax qiimaala kasoo gi'i doona ma wax radi ahoo aan maqana layn baa kasoo gi'i doono arrintaa nabiga waa manciyey alayhi isalaatu wasalaam in qofka aad xoolaha siinaysa ama lacagta siinaysa leeda waxaa ii keen in la shardiyo wax isaga uu leeyahay oo mucayan ah oo wuxuu noqon doonaa war loo haynin ma banaana maxaa yeelay wuxuu noqonayaa wax qarar ah oo jahaalo ay ku jirto oo caaqibadiisa iyo ciribtiisa aan war loo haynin wuxuu noqon doono e waxaa la rabaa inuu noqdo maalkan isaga ah maal calaa dimati almusallamu ilayhi qofka xoolahan loo dhiibayo ee wax laga dalbaayo dimadiisa saaran iyo qoortiisa ama beer lahaw ama halahaanin waxaan kaa rabaa muddada iyo muddadaas intaas oo jawaan oo raashin aan kaa rabaa meelka meel aad yaqaana beertiisa hadday hadhow ay baabaado ma dhigi karo beerti aga baabaaday marka horeba beer kumaanan gelin heshiiska iyo shardiga qiimahaas iyo waxaas inaad keento maa lagaa rabaa marka wuxuu xogo mustahna ka yahay beycu maa laysa cindaka iyo waxyaala noocaas oo buyuucda la diiday ayuu xoogo mustatna ka yahay waa waxa qofka uunan haysanin oo laga gadaayo oo laleeyahy waxaay waxaas waa inaad keentaa xaajada iyo danta iyo duruufta iyo baahidaana loo baneeyey oo sharciga uu baneeyey markii beeca laga hadlaayo laba u qeybiyaano beycul acayaan iyo beycul awsaaf bay uqeybiyaan beycul acayaan iyo beycul awsaaf wax waa cayn oo neefkii baa halkan taagan lacagta isii neefkan asagaan kaaga gatay iyo hoo neefkan qaadanayay beyculcayaan ba la yihahdaa shuruud bay leedahay oo beyca kusoo maray waxna waa beycul awsaaf oo waxaan aan oolin laakiin tilmaan ah la tilmaamayo marka sheega asagaana shuruuddiisa wuu noo imaan doonaa insha allahu tacaala huwa salamku beycun waa beyc beycu mawsuufin wax la tilmaamay oo la gataa la yihahdaa kaasoo fi dimati qofkan qoortiisa saaran wax la tilmaamay oo qofkan asaga eh wax loo dhiibayo qoortiisa saaron asaga laga rabo wey iyo dimadiisa wa waxaa la shardiyaana fiihi fi salami salamka waxaa loo shardiyaa maca shuruudi اlbeyci beyca shuruudiisii aan soo maray wixii ay la jirto umuurun umuur baa loo shardiyaa shuruud ulbeyc baa soo qaadanay inuu qofku baaliq yahay oo caaqil yahay oo rashiid yahay qof aan xajri iyo xoolaha laga xanimin oo tasarufkiisa uu baanaan yahay jaa-isu tasaruf ah shuruuddaasaan usoo maray tiina waa loo shardiya salamka oo qofku waa inuu qof qaangaara yahay oo qof baaliqa waa inuu yahay qof caaqilo caqlila waa inuu yahay qof aan safiih ahayn oo maxjuur ahayn waa inuu yahay oo xoolihiisa tasarufi karo ilmo yaroo eh, sabi ah intaad xoola u dhiibto ma dhihi karti xoolaha xoolaha i keen ama lacagtan isii anaa xoola ku keenayo ma dhihi kartid waa inuu yahay qof jaa-isu tasaruf ah majnuun waalala sidoo kale isagana waalan ma dhihi karti waa waxaas ayaan kaa rabaa xoolahani ama waxaas waxaasaan ku keeni lacagtan isii ma dhihi karti safiih maxjuur oo xaakimkaba u xajiriyey oo tasarufkiisa o dhanba la xanimayna isaguna salamna lama geli karo shuruudu lbeyc marka waxaa ka kororsan <clears throat> intii beyca ah shuruudaha salamkana waa loo shardiyaa marka wuxuu leey wayushtaradu fiihi salamka waxaa loo shardiyaa maca shuruudilbeyci beyca shuruudiisii aan soo maray waxay la jirto umuurun umuur ziyaada oo shuruud ziyaado ayaa shardi ah axaduhaa shuruudaa loo shardiyo midkood qabdu thamani waa in lacagtii la qibdoodo oo la milkiyo fi lmajlisi majliskii la fadhiyey ninkan lacagtiibu halkaasa lagaga qaadayaaba halkaasa lagaga qaadi adigana lacagtaadas muqaabilkeeda wax tilmaaman baad sheegan muddo mucayana waa sheegan xilligaa baad sugaysaa laakiin waa in lacagtii la hormariyo laakiin hadday tahay lacagtaasi yaan ku siin doonaa adigana waxaasaad isiin doonta ay tahay waa baycu dayni bidayn baycu lkaali bilkaali oo kii nabiga nahiyey sala allah alay slam inkastoo xadiidka la daciifiyo culimmadu ay leeyihiin waa mutafaq in laba shay oo maqan labadaas maqan ee deynta laisku gabo ayay noqon marka midkood waa inuu joogo oo lacagtii la shubo oo maysa la dhigo majlisulcaqdigii kadib deenna wixii mabiic ahaana muddadiisii iyo sifadiisii iyo tilmaamihiisi laga heshiiyo qabdu thamani baa shardi ah in lacagtii la qabdoodo oo la oofsado fi meeshii la fadhiyey lagu kala qaato ah, waxaase ku filan ruya wayakfi ru'yat thamani nusaadka ah, qaar saasay qorayaan wayakfi waxaa ku filan ru'yat thaman in lacagti la arko lacagti waa tan ku jirtaa adigana wa waxaas waa inaa ii keentaa araggaasaa ku filan bu kulehay wain lam yacrif qadrahu qadarkiisaba yuunan ogaanin waxaa ku jira iyo qadarkiisa yuunan ogaanin afkuu ka sheegay bidhaanteedii duuduubkeeda baa muuqdaa wthaani shardiga labaad kownu lmusallamu fiihi daynan waxaa jira musallamu ilayhi iyo musallamu fiihi qofka wax laga rabo ee hadda lacagta loogu dhiibay inuu wax keeno musallamu ilayhi ba la yihahda waxa isaga laga rabana waxaa la dhaha musallamu fiihi baa la yihahdaa xoolaha aan kaa sugaayo een kaa rabo ee aan hadda lacagtan kuugu hormariyey ayaa musallamu fiihi la yihahda kownu lmusallamu fiihi waxa wax lagu hormarinayo ee lagaa dalbay inaad keento waxaa shardiga inuu yahay daynan dayn waxaa meeshaba oolinba ah, salamkii waa la hormariyey lacagti waa la hormariyey laakiin musalamu fiihigii waa inuu dan yahay wayajuusu waxaa banaan xaalan inuu xaalo yahay oo una dayn ahaynna waa banaan tahay wa muajalan mu-ajalna waa banaan tahay ilaa ajalin muddo xaggeed macluumin la yaqaano shaaficiyadaas sidaa qabto jumhuurta kale way ku khilaafeen aimada kaleba shaaficiyada waxay qabaan haddii aad lacagtii shubto waxa aad dalbayso inta majliska la fadhiyo oo kale waad dhihi kartaa ii keen waad dhihi kartaa oo hadda xaalanta wuxuu ka wadaa wax mucayanoo la arkaya ma aha ee waxaa weeyaan wax majliska hadda lagu kala kacaynin ah, lacagta waan kaa qaaday orad suuqata inta halkan fadhina ama hebel u dir alaabta hanoo keeno taas ayada ah way banaan bay qabaan shaaficiyadu maxaa yeeley kol haddii shay muajal ah oo dayn ah oo lagayaaba bil kadib lagaa rabo uu ku banaanaaday inaad wax kusii hormariso shay xaallo oo haddaba la keenina min baab awla bay dheheen libucdihi can algarar shayga asaga in la heli doono iyo in la weyn doono iyo inuu sifadii ku imaan doono lama yaqaano kan laakiin waddadiisaa dhowoo haddaba waa lagu keenaya marka wax hadda lagu keeni iyo wax maqan wax dhow baa maaratay yaa ka owleysan bay leeyihin jamhuurtu laakiin waxay qabaan maya kol waxay ka hor imaanaysaa assalamiya salamiyadu taqtadi dayniya haddii salam aad maqasho waxay keenaysaa daynimay keeni waa shay lagu siiyey oo dayn lagaa dalbaayo inaad keento laguu siiyey hadda lacag marka salamku waa wax maqan oo dayna wey haddaan ku siinise dayn maaha dayn maaha marka haddaad tiraahdo shaygan asaga ah waxaa weye haddaba keen aad tiraahdo beec buu isku bedeli markaas waxay leeyihin beecnimana kuma asaxin oo siiqadii beeca lama isticmaalin ishtaraytu iyo bictu lama isticmaalin iyo iijaabi qabuulkii lagu yaqaanay muxuu ahaa beeca kuma dhicin salabna ma noqoninoo shay muajalaha la rabay inuu noqday shay xaalla buu noqday marka fabadala alcaqdu kilayhima labadiba waa buray labada dhinac waa ka buray beecnimana waa ku buray salamnimana waa ku buray bay leeyihin <clears throat> shaaficiyadu lakin waxay leeyihin maya min baab alawla bay u bananayaan wathani shardiga labaad ee salamka loo shardiyo kownu almuslami fiihi shaygan wax lagu hormarinaayo almuslamu fiihi shayga wax lagu hormarinaayo daynan waa inuu yahay ah. wayajuuzu waxaas ka banaan xaalan inta meesha la joogo inuu keeno muajalan dayn wakti lahayn inu tahayna waa banaan tahay ilaa ajalin muddo macluuma la yaqaano xadiidkii nabiga alayh الsalaatu wasalaam man aslafa fi shayin falyusli fi keylin macluumin wawasnin macluumin ilaa ajalin macluum waa kii dhihi jira rasulka alayh salatu wasalaam muddo macluuma ah. taa ayadoo khilaaf kama taagna <clears throat> falow qaala hadduu yidhaahdo aslamtu ilayka waxaan kugu hormariyey haadihi daraahiima haadihi daraahima lacagta aan kugu hormariyan ku siiyey slmka ila majliska waa in lagu bixiya fii hada alcabdi addoonkani hortaagan ayaan lacagtan kugu salm kugu hormariyey lam yajuz ma gudin ma asixin beecna kuma asixin oo siiqada isticmaasha siiqatu lbeec mahena siiqatu eh, salam buu ahaa salamna kuma asixinoo salamka waxaa sharda inuu yahay muajal yahay marka labadiiba midna ma asixin aslamtu ilayka buu yihi hadihi daraahima fi hada alcabdi addoonkan cabdiga marka waa wax la ishaarayo oo muuqdo oo mucayana wey marka slm ma aha lam yujuz ma banaana ah, waxaa la waayey eh, wixii slmka suuradiisa iyo siiqadiisa midna meesha kama muuqato beecna ma aho haddaad dhileed bictu hadihi daraahima hada cabd haddaad dhileed dhima lahaateen ee eh, aslamtu baa tidhi athalitثu shardiga saddexaad min shuruudi slm idaa aslama fii mawdicin hadduu meel uu ugu hormariyo lacagtii ugu dhiibo boos meel ay wada joogeen mawdicaasoo laa yasluxu aynu una suubanaynin ama aynan suuragal ahayn liلtasliimi in wixii la dalbaayay lagu dhiibo mihla albariyati banaankii iyo baadiyihii dhulka iska duurkaha cidladaha oo kale wey ayuu lacagta ugu dhiibay marka meeshaa lacagta ugu dhiibay suuragalna ma aha inuu hadhow alaabtii laga rabay uu ku keeno oo mase yasluxu way suuragal weeyaane laakiin linaqlihi in alaabtii lasoo naqliyo ileyhi meeshii lacagta uu kugu dhiibay la keeno mu'natun baa ku jirta nafaqo iyo qaraamo iyo qarash baa ku jira qarash baa yeegalaya ushturida haddii arrintu sidaa tahay waxaa la shardiyaa bayaanu mawdici tasliimi <clears throat> meesha wax lagu dhiibi doono in la caddeeyo ayaa shardi ah wixii labada qof meel cidlaa iska socdaan oo baadi ah wuxuu yii heberow lacagtan iyo hormari waxaan kuu keeni sheega saas saas saasaan kuu keenaya lacagta way saagantah laisku dhiib wixii markaa hadhow hadduu ninka dhaho lacagtan ayadaa waxaad igu dhiibtay meel hebel alaabtina waa inaad meel hebel keentaa hadday ka dhalanayso suuragalla ah inaan ahayn alaabtaa meesha in la keeno wax suuragala ah ma aha meel wax laiskugu dhiibi karaa ma bad baa lagu dhex jiraa baadiye cidlaa la joogaa cadow dhexdiis baa la joogaa meel alaabta la keeni kara ma aha ama waa la keeni karaaye xoogow takliifo iyo naqligii iyo xamaalidii iyo in transbortkii lagu qaaday wixii o dhan qarash baa soo kordhayay saa haddii cabsidu ay tahay markaad lacagta dhiibayso waa inaad shardhisato meesha hadhow lagugu dhiibi alaabta ayadeed lacagta waad ii dhiibtay alaabta aad iga rabtase waxaan kugu dhiibi magaaladan kugu dhiibi meeshan baadiyaha hadhow xoolaha soo tuur haydhiin saasuu ley marka idaa aslama fii mawdicin meel hadduu ugu dhiibo lacagta <clears throat> laa yasluxu ayna suuragalahe litasliimi inuu ku wareejiyo alaabtii la dhalbaayey mithla albariyati baadiye iska cidlo oo kale oo mase yasluxu waa suuragal inuu ugu dhiibo laakin linaqlihi in lasoo naqliyo alaabtii muslimifiihigii ilayhi meeshaasi mu'natun baa ku jirta qarash iyo dhaqaala waxbaa geli usturida marka waxaa la shardiyaa in la cadaysto <clears throat> hadhow aan la murmin bayaanu mawduci tasliim baa shardiga meesha wax laiskugu dhiibayo in laiska cadaysto oo marka horeba heshiiska lagu sheego ayaa shardiga wa shardu lmusalamu fiihi kaa wuxuu ahaa salamkii shuruuddiisa saddex shardi buu kaaga sheegay saddex shardi ayuu kaaga sheegay qabdu thamani iyo kown almuslamu fiihi daynan iyo inuu yahay w wax la cadaystay mawducu tasliim wuxuu le washarطu lmuslamu fiihi shaygan asagay muslamu fiihiga la yidhaahdo ee la dhiibayo waa alabtii aad sugaysay ee deynteed baa muslamu fiihi la layihahdaye waxaa shardiga kownuhu inuu yahay macluuma macluuma alqadar mid qadarkiisa la garanayo ah, qadarkiisa waa in la og yahay kaylan hadduu yahay wax la beego waa intaasoo koobo inaad tiraahdo oo wasnan hadduu yahay wax la miisaamo toban kiilo boqol kiilo konton kiilo tirado kiiladiisa la sheego ow caddan xagga tirada ila waxaa jirta lagu kala gata tiro afarta toban tiir ii kelima iska dhigi karta toban tiir yani wax la tirinayaa jira marka waa inu tiradii la sheego aw darcan wax la dhudhumiya hadduu yahay sida dharka oo kale iyo waa la dhudhumiyaa oo waa la mitiriyaa oo maqaayistaasi ku socotaa intaasoo diraac iyo intaasoo dhudhun iyo intaasoo waar waa inuu yahay bimiqdaarin macluum miqdaar macluum oo la yaqaano waa in la caddeeyo la sheego falow qaala hadduuse iska yidhaahdo ninkii wax bixinayaba wuxuu yihi zinata hadihi sakra alaabta ninkii laga sugaayey wuxuu waxaan kuu keenayaa salaxan dhagaxan weyn ma aragtaa dhagaxan miisaankiisa oo kale inta uu dhan yahay jawsan oo midhaha jawska la yidhaahdaa ayaan kuu keeni lacagtan ishi waxaan kuu keenayaa zinata hadihi sakra dhagaxan miisaankiisa iyo qadarka uu dhan yahay culayskiisa jawsan min jawsin ayaan kuu keenayaa midhaha jawska la yidhaahdo ceelaa lowski iyo jawski iyo waxyaala la cuno wey ow amase bimiqdaari mili haada zambil zimbiil dembiishan muggeed qadarkiis qadarkeedoo buran burahan ku keenaya dembiishan faaruq ee cilada ah muggeed oo bur ah yaan ku keeni lacagtan xisiib yiri walaa yacrifu mana garanayo qofkan wasnahaa sakhradan iyo dhagaxan asaga ah uleeyay miisaankiisa oo jawsan ku keeni miisaankiisa dhagaxan maba yaqaanaba dhagaxan wax lagu qiyaasayo isagaama miisaankiisa la garanayninba walaa maa yasacu zimbiilu dambiishan wixii deeqi karo uwaas noqon karo inta kiila ama inta miisaan ay qaadi kartana lama yaqaano lam yasixa salamka asaga ma asaxayo shaygii muslimufiiga waa shay macluumulqadar aan ahayn oon la garanaynin wasankiisa iyo keelkiisa midna lama garanayo hadhowna muran iyo khilaaf baa imaanayo intan ma ahayn iyo miisaanka intaa ahaaba baasho intaasi qaadaysa ma qaadeenin doodaasa ka imaan karta marka lama ogolo shardiga koowaad waa kaasoo muslimu fiihi loo shardiyo shardiga labaad wa an yakuuna waa inuu yahay shaygan lagaa dalbaayo inaad ka dhow keento maqduuran calayhi mid la karo cinda wujuubi tasliimi xilligii aad dhiibaysay markay waajibto muddaa lagu qabtay waxaan ku idhi jamaadulawal awelkeeda lagaa rabaa biloweeda lagaa rabaa muddadii ayadaheeda waajibtay ee lagaa rabay xilligeedii waa inaad wix dhiibi karto an yakuuna maqduuran calayhi mid la karo cinda wujuubi tasliim in la dhiibo markay waajibayso waa in la dhiibi karo laakiin wax iska aan gacanba ku jirin neef baadi oo dhumay iyo gacan aan ku jirin oon la hayninba ma banaana maamuuna alinqiaaci baa shardi ah shay aamin laga yahay inuu go-o dhammaado ah, xilliga asaga ahee aad leedaha waa waxaas ii keen xilli beeraadba maaha xilli beer go-do oo raashin la helaba maahaba waa xilli oo aan aaminba laga ahaynba ama maahe geeda mucayanaad sheegtayo geedaha iyaga ana waxaa suuragala inay waxbaba kasoo bixinba marka waa inuu maamuun linqiaac yahay shay aamin laga yahay inuu go-o la waayo ayaa sharda inuu yahay wax la heli karo mutawafira meel kasta laga heli karo qofka dimadiisa ay saaran tahay uu keeni karo waa inuu yahay ah, an yakuuna maqduuran caley mid la karo cinda wujuubi tasliimi marka in la dhiiba ay waajib noqonayso maamuuna alinqiaac wa an yakuuna maamuuna alinqiaaci inuu go-o la waayana waa in aamin laga yahay taas waa shardi shardiga labaad wey ixtiraaska shardigaasu kuu sheegay wuxuu ku yidhi fain kaana hadduu yahay shaygii muslimu fiiga ahaa ee lagaa dalbaayey casiiza alwujuudi shay helidiisa iyo eh, maaragtay helitaankiisa uu naadir yahay oo qliil uu yahay oo in la helaba ay yar tahayba ay wa waxaa i ken ka buu yihi addoon iyo bintiha gabadheedi lacagtan qabso waxaad ii keentaa addoon gabadh wadata lamaan ii keen in la hela marka waa iska naadir haddaba haddana waaba suuragalba maahaba oo meel laga heliba maba jira ayib oo amase wuxuu yihi ukhtiha jaariyatin wa ukhtiha addoon iyo walaasheeda oo isla socda ayaan kaa rabaa inaad ii keento waa shay casiiz lwujuuda ama maaha mustaxiil wujuud helitiisa ayba suuragala ahayn ow amase laa yu'manu waxaan aaminba laga ahayn bu wax ku hormariyey inqidaacuhu go-itaankiisa in uu go-o aamin lagama aha ka thamarati naklatin bicayniha ka thamarati naklatin geed timireed midhaheeda bicaynaha caynteed wuxuu yidhi geedkan maarata ahaa midhaha kasoo bixi doona xagaaga midhahaas isaga waa inaad ii keentaa geedkan laa yu'minu inqidaacuhu inuu go-o oo midho uu midho ka go-o midho la waayo oo midhihiisaba oo la waayaba aamin lagama aha in waxba kasoo bixi waaya ma laga yaabaa inay iska baduntaa dhici karta in dab gala laga yaabaa marka waa waa shajara mucayana geed mucayan wey waa inaad tiraahdo nin midaan kaa rabaa timir baan kaa rabaa meeshaad ka keen aday ku taalla a ah, meel soo gad meel ka keen meel ka keentaba laakiin geed mucayan oo hadhow aan la ogeyn wuxuu noqon doono aamin laga helin inuu go-o taa iyada maarata wax laguma hormarin karo aw laa yuumanu inqiaacu ka naqri bicayniha intaa hadday tahay lam yajuz ma banaana ah, maxaa yeelay ma aha maqduuru tasliim maamuun inqiaac maaha in la dhiibana lama karo shay aan la heli karinba weye ama ma ahe in waa la heli karaaye inuu wixii asaga kaba soo bixi waaya dhici kartaba shardiga saddexaad ee muslimu fihiga loo shardiyo wa an yumkina waa inuu suuragelye dabduhu shayga asaga ah ee lagaa rabo in la dabdiyo oo la koobo a ah, in la koobo tilmaan kooban oo aan isdabamaraynin waa inuu suuragelyahay in la tilmaamo bisifaati waa in lagu dabdin karo tilmaamaha uu leeyahay shayga asaga tilmaamihiisa uu leeyahay wax iska bedeli wax iska bedelidiisu hadhow ay qiimihii wax yeeli karto oo beeca wax lagu kala gadanayo qofkan asaga uu danaynayo tilmaamahaso dhan waa in la sheegaa waa in la sheegaa kala diqati oo kale diqa jamcu daqiiq wey daqiiqdii ayaa wax lagu kala hormarsanayay marka daqiiqda ayadaa waa in tilmaamaheeda la sheego daqiiqda maxay tahay mise gadee laga shiiday geley maa laga shiiday qabandi maa laga shiiday beriis maa laga shiiday nooceeda muxuu yahay waxa la tilmaami kara weye meeqa kiilo weye meeqa miisaan weye ah, kalaa diqati waa inuu yahay walmaayacaati iyo waxyaalaha qoyanee shumaaya ee dareerada ah. ah sida subagii iyo malabkii iyo caanihii iyo wax markaa maayac aho asagana la tilmaami karo intaas oo oo maaragtay litar oo caano ah oo macaan oo geel ah tilmaam baa geli karta waa la tilmaami karaa marka maa yumkinu dabduhu wey walxayawaani iyo xayawaankii ah, neefkii noocaas nooca nooca nooca tilmaantaa leh walaxm iyo hilibkii hilibka laga hadlayo waa hilibka cayriinka wey ama hilibka bisil sele ma galo sele ma galo kolba haddii dab la saaray dabka asaga ah saamayntu ku yeeshay aan war loo haynin isku si maarata dabka waxba kariyo marka taa iyada waa arki doonaayo kamid maaha waxyaalaha wax lagu hormarsadee waxaa weye hilib cayriin wey hilib cayriin oo hilib lo ah, hilib geel hilib aria kiiladiisu intaa inta ay tahay lafa aan lahayn arrimo noocaas oo kala waa la tilmaami karaayo salamku waa ka suuroobi karaa waalqudnu iyo qudniga baalka suufka ee geeska laga soo guro kaas weeyaan ayaduna waa shay saasoo suuragal weeyaan wax lagula hormarsado maxaa yeele waa la garan karaa miisaankiisa iyo tilmaantiisa iyo midabkiisa intaba waa la sheegi karaa walxadiidi biro bir intaasoo noocaa ah iyo noocaasoo kiladeeda intaa tahay walaxjaar dhagaxyaal intaasoo dhagaxa iyo yaan kugu hormariyey gaari dhagaxa inaad ii keento gaariguna waa inuu la garanayo qadarkii uu qaaday iyo tankiisa intuu yahay iyo dhagaxa nooca aad ka rabtay iyo kii waaweyna harkooga miya ma midka muxua ah yaryarkaa alaxjaar walakhshaab xaabadii iyo alwaaxdii ayadana waxa lagu horumarsan karaa lacagtan hoo intaasoo alwaaxa oo nooca noocaase midabkaase qadarkaa ee tilmaantaa leh qualitigiisi iyo jawdadiisu saa iyo saa ay tahay qiimaha leh ken baa la yiri wanaxwi daalika iyo wixii lamid ahoo oo maaratay dabdigiisa iyo tilmaantiisa ay suuragal tahay la dabdin karo la koobi karo tilmaana lagu koobi karo ah. fa yushtaradu waxaa loo shardiyaa marka dabduhu arrimahaan soo sheegnay in la koobo bisifaati tilmaan lagu koobo alatii sifaatkii iyo tilmaamihii waa in la sheego yakhtalifu uu isdaba maraayo bihaa tilmaamaha sababtood algaradu ujeedadii shaygan laga lahaa tilmaanta waa in la sheego hadhow isdabamarkiisa markiisa haddii la waayo garadkii iyo ujeedadii shayga laga lahaa isdaba oo markaad maalan aad gadanayso daqiiq gadanayso in daqiiqda ayadaa ah, nooca ay tahay iyo waxa ay ka samaysan tahay ujeeddada aad shaygan ka laheyd bay saameyn ku yeelanaysaa marka waa in la sheegaa tilmaanta noocaas waa in la sheegaa oo la tilmaamaa xoolihii naftirkiisa waa in la tilmaaman yihiin oo neefka da'daa iyo neefka da'daa ah iyo neefka maarata lab iyo midka dhadig tilmaanta ayadaa saameyn bay ku yeelanaysaa qaradkii ujeeddadii laga lahaa ninkan wuxuu rabaa awr buu rabaa haddaba haddii u keeno nirge uu keeno ka waran ama eh, eh, mxua ah, qaalmo uu keeno ama qaalmuu rabaayo inuu dhaqdo wuxuu keenay awr buu keenay marka tilmaanta inaan laga tegin wey oo geel unaan laska dhihin marka wuxuu leeyahay fa yushtaradu bisifaati alati tilmaamihii waa in lagu dabdiyo yakhtalifu biha algarad haddii la waayo qaradkii ujeedadii sheega laga lahaa ay isdaa marayso fayaquulu wuxuu leeyahay waa kan aslamtu ilayka waxaan kugu hormariyey dhaqaalahan iyo lacagtan hoo aan kuleeyahay fii cabdin adoon ii keento addoonkaasoo turkiyin turki loo nisbeeyey midabkiisuna abyaalo cad yahay da'diisuna rubaaciyo sini afar jir ah dhuuluhu dheerarkiisuna kadaa intaa intaa umu yahay mitir ama dheerarkiisa wa simnahu cayilkiisuna kadaa wanaxw cayilkii intaa u yahay cayilkiisu saa yahay wanaxwa lamida soo maartid waa tilmaamo geel haddaad tilmaamayso ood bixin rabtan waa inaad sheegtaa oo tirahda geela waa noocaas leanna geela midabkiisaas saameyn buu ku leeyahay manfacadiis hal hoorahiyo hal saaihiyo hadhow taalmaantaas waxbay kala yihiin way kala adag yihiin geela oo kala caana badan yihiin oo tilmaamaha lagu kala gartaa marinku waa inuu sheegaa tilmaanti waa inuu sheegaa daadi waa inuu sheegaa dhadig iyo lad midku yahay waa inuu sheegaa hadhow muran iyo khilaaf iyo waxaan aniga ma ahayn iyo doodaasaa la diidan yahay maadaama wix dhaqaale iyo maal uu yahay marka waa inuu saa u tiltilmaamo mithaal buu kaaga keenayo cabdun turki abyad ah, jinsiyaadka kalena waa lamid rubaaci dadi baa la sheegay warka waa in dada la sheego jinsiyadda waa la sheego midabki waa in la sheego dadiisa waa in la sheego intuu dheer iyo gaabni leeyahy waa in la sheego xagga dhumucda iyo xooga waa in la sheego oo simnahu buu ku yiri buuridiisi iyo cayilkiisa kada naxw inuu yahay ayaa la sheegaya intaasoo kiila falaa yajuuzu ma banaano fi ljawaahiri haddaba kuma banaano jawaahirta waxyaalaha macaadintahe ama badda ama dhulka laga soo saaray laga soo qoto ee jawaahirta la yidhaahdo lu iyo muxuu aha waxaa lamidka iyo dahabki iyo waxaas soo gelayaane ma banaan in lagu hormarsado lacagtan hoo buuraha intaad gasho dahab baa lagu sheegay soo qof jawhar iyo lulu iyo wax isoo qur isoo gur yani kugu hormariy ma dhihi kartid maxaa yeelay qadarka hadhow shaygaa asaga ah uu iskhilaafi karaa mid baa caro badan ku dhegantah caro wata mid baa dhoolo wata mid baa dhagax ka cacaban mid baa weyn mid baa yar mid baa midab leh mid baa midab ka duwan leh waxaasoo dhan marka wax la dabdin karo oo tilmaamtiisa la koobi karo maba ahaba dood ba marka imaanaysa falaa yajuusu fi ljawaahiri macaadinta iyo walaa fi lmukhtalaطaat waxyaalaha wax laisku dardaray ee laisku dheehay ee isku federathinka ee laisku dardarayna makhluudka ah ayadana waxba laguma hormarsan karo kalhariisati oo kale ah, xalwada iyo muxuu ahaa keega iyo doorshaanka iyo mxua doorshaha iyo waxa noocaas oo kala waa hilib iyo mxuu ahaa eh, biyo iyo hilib iyo budo laisku daray ayaa hariise la yidhaahdaa marka hariise ii keen lacagtan hooye ma dhigi kartid maxaa yeele hariisadan qadarki isku qadar maaha mid baa hariisadiisu ay yar tahay mid baa hariisyadii weyn tahay mid baa midab noocaas le mid baa hilibka ku badan mid baa sonkorta ku yar mid baa mxuu ah biyaha eh, lagu badiya oo bacabacaa mid baa adag oo xoog loo adag marka wax la koobi kara maaha wax la dabdin kara maaha a ah, hariisadii rootigii baa lamida iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah oo kala weyn waa kala yar yahay eh, waxaa lagu daray ukunta waxaasoo dhan baa iskhilaafi kara isku si kuma imaado waalghaaliyati iyo waxyaalaha cuduurta ahee laisku udgooreeyo haaliyada waxaa weeyaan waa nooc cadirahoo laisku dardaray miski iyo cambar iyo cuud iyo wax laisku khalday oo laisku dardaray wey ninkaa asagaa siduu iskugu daray iyo midkaa siduu iskugu daray isku mid ah, ma aha iskuskuma imaato adagaab inuu cambarka ku badan yahay inuu miski ku yar yahay inuu maaratay labadaba ay yar yihiin in meesheeda rabe inay gaarsiisineen in tayadeeda ay xun tahay marka wax la koobi karaa dhow muran baa ka imaan kara walkhifaafi ayadana laguma hormarsan karo khifaaf waa jamcu khufin khufka waa wax laisku kabkabay oo hoos iyo batin iyo iyo wuxuu leeyahay caaliya iyo batina buu leya iyo xashwi wax qeyb kore iyo qeyb hoose iyo qeyb wax la xubay oo gudaha wax loo gelgeliyey marka wax la garan kara tilmaantaas iyo qadarka ay kala yihiin inta koreysa iyo inta hooseysa iyo inta gudaha ku jirta iyo lama garan karo wakadaa waxaa lamidahoon banaanin wax lagu hormarsado ma ikhtalafa aclaah wixii iskhilaafo qeybtiisa kore iyo wa qeybtiisa hoose yaa iskhilaafsan kamanaaratin oo kale manaarada masaajida iyo laga taago daahirkiisa kore iyo baadinkiisa iskhilaafsan yahi waa laga yaba inuu ka balaaran yahay minaaradu ay ka balaaran tahay oo lagaba geli karo dhanka horena ay cadhiidi ka dhici karta waxaa dhici karta in ay dhanka hore ay intaasoo jalanjara kuleedahay hoosta hoostana ay marata cadhiidi ka dhici karta iyaduna iska suuragal marka wax la qiyaasi kara maaha wa ibriiqin ibriiq oo kale abaariiqda dhoobada kuwa laga sameeyey iyo kuwan kale iyo ayaguna wax la qiyaasi kara yani waa kala duwan yahay dhumucdiisaa kala weyn oo kala ballaaran yahay muxuu ahaa sidadiisaa kala duwan mid sido adag buu leeyahay mid sido yar oo cariiri buu leeyahay mid sido oo marka kulalaata aan la qaban karin buu leeyahay mid waa ka fiican yahay meesha laga shubaayey muxafalan shaaha iyo wax laga shubaayey mid waaba wax yar galaa xidhaya oo haddii ay muxuu ahaa caleentii iyo wax yar gasha waa xidh mid wahawbu iska dhihi waxaaso dhan marka gudahiisa lama garan karayo baatinkiisa iyo daahirkiisa iyo si u kala koreeya si u kala wen yahay iyo waxaaso dhan baa dhow muran imaan karaa marka makhtalafa aclaahu qeybtiisa kore iyo wa asfalo hoostiisa waxay iskhilaafsan tahay kamanaaratin wa ibriiqin wax laguma kala hormarsan karo labdigii la sheegay in sifaatka la labdiyo la koobo ayaa meesha ka baxday waxaaso dhanna waxaa laga cararayaa in qofka xoolihiisa meel cilla ay ku dhumaan in muran iyo khilaaf iyo tashaaxun iyo uu imaado tanaa la diidan yahay oo hadhow lagu marmo tiraadigii iyo tijaaradii la rabay in raadi la iskaga noqdo ay meesha ka baxdo arad iyo jahaale iyo waxyaala nocaas akl amwaal naas bilbail iyo waxaas laga baqaya wamaa dakhalathu naarun wixii dab uu galo dab baa lagu kariyey qawiyatun xoog leh dabba oo yani waa wax carinaha inuu bislaadana dab adag xoog leh ayuu u baahanye qawiyada wuxuu ka ictiraasayaa waxaa jira dabka soo mara laakiin iska khafiif ah sida malabkii oo lakala la eh, sifeenaye dabka lagu kala sifeenayey si qashinkii wixi dhan looga saaro subagii oo kale asagaran soo maray isaguna dabka waa la mariyaa laakiin waxa weye saameyn weyn kuma yeesho wixii aan loo baahnayn unbu kaa saarayaa laakiin cuntada la karinayey iyo hilibka iyo krootiga iyo canjeerada iyo jabaatiga iyo malawaxa iyo waxaasoo dhan hadda la karinayo saameyn adag buu ku yeeshaa dabka mid waa gubaya mid waa waa maaratay eh, caydhicaydhiin buu kaga tegi mid aad bu haleyn mid waa ballaaran yahay wamaa dakhalathu naarun wixii ay dab gasho qawiyatun xoog leh kalkhubsi kibisti oo kale wey noocyaha kala duwan ee kibisti hadda aan sheegsheegeynay intaba khubsi baa la dhahay washiwaa'i iyo hilibka solan ee la solay hilibka la solay iyo la dubay iyo kan maaratay eh, la kariyey ee biyaha lagu kariyana waa lamide saameyn buu ku yeelanayaa hilibkii macnaha hadday noqoto eh, qaar baa marki hilibka lagu kariyo dabkii hilibkiiba kala daadanayaba oo dabki biyihiiba kala raacay mid baa adag oo ishaysta mid baa cayrin noqon kara marka saameyn adag bu ku yeelaya waxa noocaasa ii keen hadhow muxuu keeni doonaa ma midkaad rabti u keeni ma mid ka duwan buu keeni ma adiga ma nooca adag baa rabtay ma nooca jilicsan waxaasoo dhan baa suuragala marka in khilaaf uu keeno ma banaana maxaa yeelay laa yumkinu dabdu dalika bisifa in sifa lagu dardiyo lagu koobo tilmaan adag oo iskhilaafaynin laguma tilmaami karo walaa yajuuzu ma banaana baycu almusallamu fiihi shaygan wax lagu hormarinayo ee lagaa sugayo inaad keento inaad sii gadato qabla qabdihi adoona qabdooninba oo ninkan waxaa tiri sac noocaasa ii keeno midabka midabka midabka ii keeno muddadaas muddada weydhada shan iyo toban beri baa ka hadhay markaasaad suuqa usii gashayba suuqa usii gashay waxaa tiri sac noocaasaa liisii liisii wada loosii wadaaye iga gado sacaasaa liisii wadaa lii keeni rabaaye iga gadaa tiri ma banaana maxaa yeelay waa beycu maa lam yudman iyo maa lam yuqbad iyo markaa sheega isagaa walaa yajuuzu ma banaano beycu lmuslamu fiihi shay wax lagu hormariyey in lasii gado qabla qabdihi asagoon la qibdoonin oo la mulkinin oo gacantaba lagu dhigin wuxuu noqon doona war lohayn wala istibdaalu canhu in wax lagu bedeshana lama ogolo oo neefka asaga neef kale ku bedeshay iyo wax kale ku bedeshay inaad tiraahdo isagoo xaalkiisaba weli dhammaanin wa idaa axdarahu hadduuse soo xaadiriyo ninkii muslimu ilayhiga ahaa ee wax loo dhiibay lacagta la siiyey ee wax laga sugaayey muslimu fiihi laga sugaayey wuu soo xaadiriyey muslimu fiihi shaygii wax lagu hormariyuu keenay mithla maa sharada sidii uu ku shardistay qofka lacagta bixiyey iyo tilmaantiisi asagoo ah buu ku keenay waaka miyuu sheegayso kan maaha oo mase ajwada mid ka fiican isagoo kawa fiican oo ka taya fiican buu keenay wajaba waxaa waajib ku ah qofkii salamka hormarsaday qabuuluhu inuu sheega aqbalo waa inuu aqbalaa ah, markuu iska fiiriya de kadib weyaan ku qanco an wuxuu leeyahy waxa la yidhaha khiyaaru ru'ya khiyaaru alru'ya sheyga asaga ahaa waxaad khiyaar leedahay markaad aragto haddaad ku qanacdo aleelahi waa neefkii asaga in reebay alalahi waa raashinka aan kaa rabay alalahi waa alwaaxida aan kaa rabay berihi aan kaa rabay waa sax nooc aan kaa rabay weeyaan markaas aad ku qancdo ayaad markaa la wareegi kartaa haddaad ku qanci weydana khiyaar baad leedahay khiyaar ru'ya wax la yihahda leeyahy faslun alqard ah, qardi buu ku saabsanya qardu qardiga waxaa la yihaahdaa tamliiku shay biraddi badalihi tamliiku shayi biraddi badalihi in shay xoolo ah qof la mulkisiiyo markaad siinayso od mulkisiinaysana waxaad ka rabtaa biraddi badalihi isagoo kale inuu soo celiyo ah, lacag baad diin usiisay siisay lacagtii aad so siisay waad ka rabtaa inuu kuu soo celiyo ah, xoolaad siisay xoolihii aad siisay oo kale rab in kuso o ku so celiyaad rabtaa marka waxaa weeyaan shay baad mulkisiisay bedelkiisana waad ka rabtaa marka noocan qaradka la yidhaahdo daynna waa la yihahdaa selafna waa la yidhahdaaye waxay ka mid tahay cuquudda la yihahdo alcuquud atabarucaat cuquudda laba u qaybsantaayo cuquud اlmucaawadaat wax kala gadashadii iyo arrimahan soo maray salamki iyo beyci ka horreeyey iyo iyo cuquud tabarucaat nooc tabaruc oo ixsaan oo samafal ah oo qofkan ixsaan u samaynayso marka qardigu xogow xaggaas u xoog badan yahay inkastoo eh, mucaawadaadna uan ka marneyn oo qofkan aad wax dayminayso ho oo qaado maada dhihin ciwad baad ka rabtaa laakiin haddana markan aad siinayso kurbadii qofka haysay baad ka fayday cusrigii culayska haysay baad ka qaaday saas darteed baa la ammaanay oo man da ladii yuqrid llaha qardan xasanan ayuu ilahay leeyahay qardi xasana oo aan waxba bedela aadan ka rabin neefkii mooyeen ama shaygii mooyeen wax ziyaado aad saaranaysa aysan jirin qardi xasan weeyaan oo ilahay ajriya thawaab uu kaa siinayo ku laalaabayo weliba man nafasa can muslimin kurbatan bay soo gelaysaa qofka qof muslima kurbo ka faydo ilahay kurbooyinka maalinta aakhiro ayuu ka faydayaa oo ka qaadayaa xataa qaar culamada ay dhaheen ninkii laba jeer ama dhowr jeer wax daymiya isagoo siiyey mar oo siiyey bayba lamid tahayba xadiis kuso arooray marka qardiga asaga ah dhinacna waa mucaawadaad dhinacna waxaa weeye tabarucaad inaad qofki asaga ahaa isagoo baahan uu ku imaaday aad siiso tirahdo deyntan asaga hoo ku danbax waxaa weeye waa noocoo tabaruc iyo ixsaan iyo samanfalo wey inaad wixii ka sugayso oo inu ku keen aad rabtana waa nooc mucaawadaad oo ciwad baad ka rabtaa marka alqardu manduubun ilayhi saasuu musanifku u leeyahay inuu yahay tabarucaad ayuu ku bineeyey waa shay manduub ah oo la sunneeyo mustaxaba iley asaga sunno wey biiijaabin wa qabuulin buuna ku dhacaa oo ku sugnaadaa maadaama nooc uu yahay ciwad iyo wax isdhaafsasho ahoo qofkan waxaan aadan oga harin aad siinin inuu ku keena aad rabta bedelkiisii waa inay marka siiqa la helo siiqatu liijaab iyo siiqatu lqabuul waa in la helaa kii wax bixinaya waa inuu yidhaahdo ho waan ku daymiyey kii qaadanayana waan kaa qaatay waana kuusug waad magan allah tahay waktigaasaana ku siini waa inuu yidhaahdaa ayib biiijaabin ijaab oo qofkii alaabta iska lahaa uu bixinayo iyo waqabuulin aqbalid uu aqbalayo qofkii la siinayo ayaa la shardiyaa mila aqrantuka oo kale waa ka waxaan ku daymiyey shaygan kana aw aslaftuka salafkana waa la dhahaa daynna waa la dhahaa wayajuusu waxaa banaan qardu kuli maa yajuusu fiihi salam wax allaala wixii salam ku banaanaa hadda soo maray in laisdeymiyana way banaanta in laisdaymiye waa banaantah wamaa laa waxaan salam ku banaaneen falaa ma banaana haddaa soo sheegnay maadaama wixii wax maaratay uu yahay isaga laftirkiisa waa salamku ilan dayn buu ahaay wax daynahoo maqan baad gadanaysay kanna waxaa weeye dayn baad qofka siisay ood ka rabtaa inuu bedelkiisa ku keeno marka waxa la keeni karo isagoo kale kii aad bixiso oo kale la keeni karo tilmaamihii aan soo sheegnay dabtu sifaadka waa inuu leeyahy waxaan isaga waa kan sifadaasuu leeyahay isagoo kale waa inaa ii keentaa lakiin hadda midaan waxyaalaha soo maraynay hilibkii karsanaa iyo hariisadii iyo mukhtaladaadkii iyo jawaahirtii iyo haddii dayn aad usiisa qofkan hadhow waxa uu keeni doono wax iskhilaafsan oo sidii aad rabtay aan ahayn oo hadhow dardigiisi iyo tilmaantiisa marka horeba ayna suuragal ahayn ayuu noqon karaa marka waa in uu sidii salamka oo kale wax labdin karo la tilmaami karo tilmaan aan iskhilaafaynin waa inuu yahay dayntuna waa inuu sidaas oo kale yahay saas waan ku siiyey lacag dahaba weeyaan fidlaan ku siiyey maxaa shilim baan ku siiyey shilinkaa ii keen xoolahaas isaga inay keentaa marka waa wax dabdhismi kara wey wayajuuzu waxaa banaan qardu kuli maa yajuuzu fiihi salam wax alla wixii salam ku banaanaa ee soo maray ee sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa uu koobmi karay ayaa ku banaan qardiga iyo dayntuna wamaa laa waxaan salam ku banaanayna soo sheegnay falaa daynna kuma banaana walaa yajuuzu ma banaana fiihi daynta iyo qardigu shardulajali ah, saasuu leeyay musanif ajal iyo muddo in la shardiyo oo yihah dayn waan ku siini laakiin gobadii keeni muddadaas muddadaas waa inaad dhaafin waa ina inaad tiraahdo ma banaan u kuleeyahy ma banaana qofka waa qof muxtaaja waa qof baahan wax la-aan waa midu kugu soo cararay inaad tirahdo muddadaa muddadaa ma dhaafi kartid muddada u keen arrintaa ma banaana buu leeyahy waa sida ay bacdi shaaficiya qabaan aqwaashooda iskhilaafsan yahay jadiid iyo qadiim ayay isku khilaafsan yihiin qowlka jadiidka saa qaba laakiin culummada qaar waxay qabaan inuu shardigu uu banaan yahay aayadaasi aayat mudaayana ida tadaayantum bidayn ilaa ajali musaman muddo mucayanah oo la garanayo waa in la sheegaa way banaan tahay walaa yajuuzu ma banaano s saga kule fiihi shardu ajali ajal iyo muddo in la shardhisto ma banaana siduu ku tegay wey walaa shardun ma banaano shardi in la xidho walaa yajuuzu ma banaano shardun shardi jara soo jiidayo manfacatan manfaca dayntan waa ku siinayaa bishardi laakiin boqol baan ku siiye waa inaad hadhow boqol iyo konton ii keentaa ama bishardi waa inaad gurigaa iga kiraysataa ama bishardi waa inaad waxaa iga gadataa ama waa inaad maradaa iisoo toshaa arrintaasaa banaana ma banaana maxaa yeele waa deyntii a qofka aad siisay manfaco ayaad ka heshay manfacad ka heshay waxaa soo aroortay xadiidii nabiga alayh salam laga sheegay kulu qardin jara nafcan fahuwa riba qardi kasta iyo deyn kasta oo manfaco soo jiida oo faa'iide iyo waxaad ka hesha adiga wax daybiye aad ka hesho waa ribo xadiidkaas waa daciif laakiin culummada qaar waxay qabaan inuu xukunku yahay ijmac inuu yahay inuu ijmaac yahay oo kulu mxuu aha qardin jara nafcan fahuwa ribantan inuu ijmac yahay ay qabaan waa goorma ida shtaradta haddaa shardhisato wey aw kaana calى caadati الnaasi wa acraafihim hadday tahay caadada dadka in qofkii deyn qaata uu wax ku soo daro caaday noqotay curfi bay noqotay ma banaana maxaa yeelay almacruufu curfan kalmashruuطi shardan curfigiiba haddii lagu dooriyey oo arrimahaas laisku yaqaano oo laisla garanayo waxay lamid tahay marka adoo shardi shardista oo kale lamid tahay meelaha qaar waxaa arki jiray caanaha marka la kala koobada caanaha markay islaanta caanaha ku shubayso waa inay hoobisaa waa inay hoobisaa daadisaa saasaa curfi iyo caado noqotay marka inuu qofka uu shardiisto shardi nafci usoo jiidayo ama uu iskaba ba caado curfi oo lagu heshiiyey oo hadduu diido lagu khilaafayo lagu inkirayo ma banaana laakiin hadduu asaga iskaga soo daro oo ixsaankii samafalkii aad u gashay uu garanayo uu yidhaahdo kheyr baa allah kusiiya wanaag baad ii gashay ho adna wanaaggii abaalkiisi intanaan kugu soo daray waxba dhibaataa taa male taa dhibaato malaha walaa shardun shardina banaana jara manfacata nafci soo jiida a ka raddi alajwad shay ajwad oo kii aad bixisay ka fiican inuu soo celiyo o mase calaa an tabicanii buu shardiyey inaad iga gado cabdaka addoonkaadii dayn waan ku siine addoonkaada iga gad gurigaa iga kiree ma banaana liannahu riban weeyaane waa ribo fain radda calayhi lmuqtariduse qofkii muqtaridka ahaa ee daynta qaatay ee xoolahan asagaa la siiyey lagu deymiyey hadduu soo celiyo deynti ajwado mid ka fiican wixii uu daynsaday min geyri shardin kii muqridka ahaa ee daynta bixiyey muqridka ahaa oon shardisanin ayuu asaga iskaga soo daray shay fiican bixiyey jaaza way banaanta kii nabiga alay salaam uu dhihi jiray nin uu ka daynsaday qaalin geel ayaa waxay dhaheen ma hayno qaalinkiisi oo kale geela kama hayso kuma helayno mid rabaaci oo ka fiican umaan haynaa markaasuu nabiga alay slam siiya yihi faina khiyaarakum axsanukum qadaan ka inagu khiyaarsan waa kuwa qadaha iyo deynta si fiican u bixiya ayaa inaga wanaagsane eh, nabigeena jaabir bn cabdilah waa kii intuu kasoo gatay ratigi uu dhihi jiray lacagteydina waa isiiyey waana ii ziyaadiyey wazaadani iyo waarjaxa ilaya iyo intaba waa soo arortay marka haddii asaga aad iskaga darto adoon shardi iyo waxba lagu shardaysan dhibaato male dhibaato malaha fain radda calayhi lmuqtaridu muqtaridkii hadduu qardigii iyo deyntii ku celiyo ninkii muqridka aha ee deynta bixiyey ajwada xaalu ka fiican yahay ninkii neefkii uu qaatay ama wuxuu qaatay min gayri shardin kan wax daymiyey oon shardisanin jaaza way banaan tahay waa ixsaan iyo samanfal wayajuuzu waxaa banaan bishardi rahni yajuuzu waxaa banaan tahay deynta in la bixiyo bishardi rahni wixii rahan la shardisanayo oo waxaa tiri deen miyaad rabtaa haa waayahay dee keen wax damiin ah oo rahankeen rahankeen saacaddaadaan sii haysanayaa mobilkeedaan sii haysan deynteeda intaa ii keenayso waa banaan tahay rahan uu shardisto wadaaminu damaanna way banaan inaad tirahdo dee intan aan ku siinayo ani kuma garanayo inaad ii keenin ama kuma hubo qof lagu kalsoon yahay oo damiin kaa noqdo oo xoolayga haddaad ii keeni weyda aan u qaato u raacdo ii keen ayadana waa shardisan karaa washahaada makraatina waa shardisan karaayo labadeena umaanahay hadhow yaan isinkirin makraati ii keen inaan deynta iga qaaday maxaa yeele liana hadihi lumuur tawhiqatu fi lcaqdi bidhan arrimahan cuquuddii iyo caqdigii iyo heshiiskii iyo wax la kala qaadanayey unbay adkeynaysaa xoojinaysaa marka waa tawhiqo wey dhibaato maleh wayajuuzu waxaa banaan bishardi rahni rahan shardigeed in deyn lagu bixiyo wadaamini wa daamini qof damiinta qofkan isaga in lagu shardiyo shahaadana waa lamide yaa banaan wayajibu radu lmithli yajibu waxaa waajibaya radu lmithli ninkii deyn buu qaatay wixii uu qaato o kale inuu soo celiyo miligiis inuu soo celiyo wa in akhada canhu ciwadan se hadduu ciwad kii wax bixiyey uu ka qaato shaygii uu bixiyey waxaan ahayn oo ciwadkiisa oo bedelkiisabuu qaatay jaaza waa banaanta wuxuu yihi waxaa aga qaadatay soomeen sonkor haa sonkortii ayadeed uma baahni haddee waxaan u baahnaa cusbe cusbe isii ah, ciwalkeedi iyo qadarkeedi iyo qiimaheedi isii waa dhihi karaa kana waa waa yahay hadduu iska ogolaadaan wax dhibaata ma laha wa in aqradahu hadduu deymiyo qofkii asaga ahaa muqridka ahaa muqtaridkii deynta qaadanaya buu deyn siiyey shaygii deynta ahaa huma kadib laqiyahu kii deynta bixiyey baa kii uu siiyey la kulmay fii beledin aakhara magaalo kale iyo wadan kale ay ku kulmeen dayn buuna ka qabay faaalabah markaasu ka dalba wuxuu hebel xoolihii waagaas aad mugadaan hebel iga qaaday magaalo hebel isii haddaan u baahnahay lazimahu waxaa ku waajibaya muqtaridkii daynta qaatay addafcu siiyo waa goormase in kaana dahaban aw fidatan radayta waa dahab iyo fido iyo wax gacantaba lagu wadi karo oon mu-an iyo takliifo iyo xamli iyo qaadid aan u baahneen ayay ahayd war hoobin khayr allah kusiya waa kawaxaadiya waa u dhiibayaan wanaxw ka dahabin in kaana dahaban haddii aw fidatan iyo wanaxwuhuma wax lamida wain kaana hadduuse yahay dayntu lixamlihi qaadidiisu in la qaado oo lasoo xambaaro oo meesha hebel uu joogay magaalada kale logu keeno mu ana hadday taklife iyo nafaqe iyo qarash iyo xoola hadday gelayso nahwa xindatin waa sida burkii iyo washaciirin qabandidii oo kale weeyaane falaa ku laazimi mahayo bal talzamuhu lqiima marka qiimaha ku laazimi war waxaan kaa qaatay bur buu ahayo caradana bur lagama hele qiimihii oo kale ii xisaab burka qiimihiisii haddaan ku siiyo lacag ahaanaan kuu siiyo wax kaleo qiimale isagoo lamidaan ku siiyo unbuu leeyahay ee hadda maarata in layidhaha burki ilaa ilaa soo shaxniya halkaa hala keeno mu-an iyo qarash iyo xoolaha lagu bixiyo la shardin maayo arrinta lama aqbalayo saasuu ku leeyahay inka marka wuxuu leeyahy wain kaana lixamli iyo qaadidiisha sheegi mu'natun haddii nafaqe iyo qarash iyo xoolo uu galayo naxwi xindatin bur iyo washaciirin qamadi in lasoo lasoo raro u baahan qarashna uu galayo falaa shardi laazim ma aha lazimahu dafcidii buu kasoo reebay bal talzamahu lqiima markaa qiimaa laazimaysa sheegaadi la helay sida qarash buu u baahan yahay qiimihii qaado baabu rahn rahankii buu ku saabsan yahay rahanku waxaa la yihaahdaa jaclu cayni maaliyati wahiiqa bidayn istawfaa minha cinda tacaduri wafaa'ihi waa xoolo cayn maali ah qofkan asagaa uu qaatay in shay lagu kalsoonaan karo oo qofkii uu kugu kalsoonaado xoolihiisii inuunan waaynaynin oad u keeni doonto haddaad keeni weydana uu oofsado oo shaygaa asaga u hayo ee curaadha uu haysto uu u qaato shaygaasa waxaa la dhaha rahan baa la dhahaa marka raahin iyo murtahin iyo marhuun arkaantaasay leedahay yacni marka waxa weeyaan dayntii qofka uu qaatay oo wax uu u dhigo lagu kalsoonaado yacni damaanad xoolo loo dhigo wey waa damaanad xoolo la dhigo oo damaanad loo dhigo waxbaad qof qaadatay waxaad leedahay waxaa damaana iyada xoolahan xoolahan siihay ah, haddii xoolaha asaga aan ku keeni waayo xoolahan aad u gadanaysaa u qaadanaysaa wixii maarata yaad ka goosanaysaa taasa waxaa la rahan baa la dhahaa marka curaar baa la yidhaha soomaaliga waxaana ilaahay subxaana watacala qur-aanka ku leeyahy farihaanun maqbuuda rahan la qibdooday ayaa marka wax lagu kala qaadan karaa in kuntum calaa safarin tajidu kaati farihaanun maqbuuda Eh, ijmaac ummana waa isku waafaqsan yihiin inay arrinta ayadaa ay banaan tahay nabigana sala allahu aleyh waaalih wasalam diriciisii iyo qalabkii uu xidhan jiray dagaalka nin yahuudi oo abu shamxi la yidhaahdo waa kii nabiga alayh salaam uu rahan u dhigay qabantii soddon kiilo ah ama soddon saaca ah, ayuu rasuulka ka soo daynsaday waa kii asaga oo alaabtii weli uu haystay yahuudigii uu dhintay oo abubakr radia allahu canhu dayntii uu bixiye kala soo qaada alaabtii marka waa arrin banaan wey laa yasixu maa saxaya rahanku ilaa min muطlaqi tasarufi ah, maadaama wixii wax xoolaa uu yahay oo qofkana qof xoolo qof leeyahay qaadanaya uu yahay kanna xoolihiisa uu bixinayo dhexdana xoolo kale oo rahan la yihahda la dhigaayo tasaruf maalia ah meesha uu soo galay qofka wax tasarufayo ama raahinka ama murtahinka waa inuu yahay qof xoolihiisa maamuli karo oo loo ogolaya inuu ku shaqaysto marka waxaa baxay dadka aan jaa-isu tasarufka ahayn waxaa baxay sagiirkii sabigii baa baxay majnuunkii waa laaba baxay safihii maxjuurkahabaa baxay marka mutlaqu tasaruf haddaad maqasho waa qof ay tasarufkiisa iyo xoolihiisa inuu bixiyo oo ku tacaamulo ay furan tahay oyna xidhnayn oo qeydnayn oo xidhnayn wey marka waa inuu baaliq caaqil oo rashiida yahay saddexaasa lagu soo aruuriyaa baaliq caaqil rashiid saddexaasa lagu shardiya baaliq marki la baxay sagiirkii sabiga baxay caaqil haddii majnuun baa baxay waxaana ma rahmi karo waxbana lagama qaadan karo waxaa baxay haddii lagu yihi eh, rashiid qof aan tasarufu maaliga aan hagaajin karin oo safiih ah oo mubadir ah oo xoolaa ku ciyaaraya qofka asaga raahinna ma noqon karo murtahina ma noqon karo laa yasixu ma asaxayo ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufkiisa xoolaha uu ku tasarufayo uu xor yahay oo xoolihiisa maarayn kara oo bixin kara walaa yasixu ma asaxaayo ilaa bidaynin laasimin dayn sugnaatay oo qofkan ku sugnaatay oo lagu yeeshay unbuu qofkan isaga rahan codsan karaa kale oo dhihi kara rahankeen ah, ila bidayni laazim ah, dayn sugnaatay maxaa lamid a ah? kathamani buu kugu mithaaliyey lacagtii oo kale alaabbaad gadatay alaabta ayaad gadatay la wareegtay lacagteedii weli maala dhiibin waan ku keeni doonaa baa ti lacagtii isii sug markaasu wuxuu le war ma ahe keen waxaan sii haysto rahankeen keen rahan marka waa dayn laazima wey lanna beeci waa dhacay qabuul iyo ijaabki waa dhacay labadii qof wax waa kala gateen beeci waa laazimay deynta qofkan waa lagu yeeshay hadduu lacagta kan bixiyey thamanta u bixiyey qofkii mushtariga ahaa baayicuna waxaa laga rabay silcadii iyo badeecadii inu keena laga rabay way ku laazimtay marka hadduu kan uu alaabtii dhiibay iyo silcadii badeecadii uu dhiibay mushtarigana lacag baa laga rabay lacagti asaga uuna bixinin buu rabaa inuu marka dhaqaaqo marka waa rahan bixi ba waxaa dhig baa la dhihi karaa walaadaas si xumaha saxayo ilaa bidaynin dayn la taasoo laazimin laazimtay ka thamani lacagtii badeecadii lakala gatay lacagteedii oo kale ayaa waxa loo rahaan dhig lacagtiisa ii keeni karto ii keenayso waalqard iyo dayntii oo kale dayn baad iga qaadanaysaa haddee rahaan bixi baan ku dhihi karaa intaad daynta iga keenaysa waxaan sii haysto oo hadhow haddaad keeni weyda aan u goosto oo amase dayn laazima ma ahee ya waxay u laabanaysaa oo ay ku dhammaanay arrintu ila luzuumi inay laazim noqoto dayntii ka thamani lacagtii oo kale fi mudati اlkhiyaari muddada khiyaarka lagu jiro lacagtii lagaa rabay muddada ayada ah lacagtii lagaa rabay mudatulkhiyaarka ah ta-ulu ila luzuum inay laazim noqoto oo lagugu yeesha ayay u socotaa oo ku dhammaan rabtaa nin baad alaab ka gadatay waxaa tii alaabtan keen saddex beri baan khiyaaru shardi leeyahay oo sasoo fiirinaya saddex beri miyaa soo soo fiirinaysaa saddex beri kadib lacagtii way kugu laazimi moogtahay marka muddada ayada soo fiirinaysa waan kudhihi karaa rahan i keen rahan i keen saddexdaa beri soo hayso anna waxaan kaasii haysta ken oo rahana waa dhihi karaa marka waa dayn ya-uulu ila luzuum oo amase daynun dayn ya-uulu u laabanaysa oo ku dhammaanaysa ila luzuumi in qofkan isaga ay ku laasimto ka thamani lacagtii weeyaan silcada lagu gatay fii muddati khiyaarina ku jirta muddadii khiyaaru shardiga ay ku jirtaa muddada ayada ah ee saddexda beri ee soo haysato ama labada beri ee soo haysato anigana rahan waa inaan siisa aan sii haysto fain lam yalzam daynu qofkan daynta uu qaatay haddaynan ahayn dayn laazimtayba daynta macnaa laga dalbaayo in lam yalzim idaynu dayntii haddayban laazimin oon sugnaaninba ah, walam ta-ul ila luzuum luzuumna omaynan laabanin oo ooma socoto mithlu an yarhana waa inuu rahan uu bixiyo calaa maa sayuqriduhu qofkan raahinkaa waxa uu murtahinka uu daymin doono ayuu leeyahay rahan usii bixi lam yasixa ma asaxayo wuxuu dayn baan ku siin doonaa bisha soo socota rahan adna isiisii aan sii haysto waxaa weli aan dhicinba oo inay sugnaan doonto iyo inay la gaari doono iyo war aan loo haynin arrinta ayadaa rahan laguma bixiyo dayntu waa inay dayn laazimtay tahay qofka lagu yeeshay ama mae dariiqiha ila luzuumi inay laazim noqoto kusii socoto khiyaaru shardigii oo kale fain lam yalzam idaynu haddiina laazimin bacdu weli mithlu an yarhana inuu rahno oo kale calaa maa sayuqriduhu waxa uu daymin doono lam yasix ma asaxayo rahankaas wa sharduhu maadaamuu caqdi uu yahay rahanku waxaa shardi ah cuquudda waxii loo shardin jiray oo iijaab iyo qabuul ah wa sharduhu raahanka shardigiisu iijaabun weeyaan qofka raahinka xaggiisa ka yimid iyo wa qabuulun qabuul murtahinka xaggiisa ka yimid a ah, ninka maaratay raahinka ahe alaabta dhiibaye deyntan aan kaa qaatay alaabtan sii hayso waa inuu yah alaabtan hoo waan kaa rahmay rahan baan kugu dhiibay kana waa inuu yihahdo waan kaa qaatay rahankii waa inuu yihahdo murtahinka walaa yalzamu ma laazimayo ilaa bilqabdi rahankii ma laazimayo oo murtahinka xaq ku yeelan uu mahayo ilaa bilqabdi inuu qibdoodo mooyeene biidni raahini qofka raahinka ahee alaabta dhiibay idankiisana uu ku qibdoodo mooyeene ninkii murtahinkaah ee alaabta sii haysanayay wax lagala maqnaa deynta ee wax sii haysanayey markuu wixii la wareego oo qibdoodo ninkii raahinkahaana uu ku wareejiye neef meeshu iska socdo nin uu leeyahay inu iska soo kaxaysta maaha waa inuu yidhahda neefkan asagaa ah rahan kuwa iyo waan kaa qibdoodo gacanta ku dhigo markaasuu wixii laazim noqonaya markaasuu laazim noqon oo neefka asagaa aad ku tacalluqi oo xoolaha asaga aad xoolahaada u goosan kartaa muddadii haddii la gaaro oo qofka uu bixin waayo intaa ka horse fa rihaanun maqbuuda buu ilahay qur-aan kuleeyahy yani waxba kuma tasarufi kartid gacantaadana kuma jiro walaa yalzamu ima laazimaya rahanku ilaa bilqabdi inuu qibdoodo murtahinkii mooyeene biidni raahinina uu ku qibdoodo raahinkii xoolaha iska lahay deynta qaatay waa inuu kugu wareejiyo ku idmo fayajuuzu waxaa banaan lilraahini raahinkii kii deynta qaata ee wax inuu dhiibo la rabay wax dhiga la rabay curaar inuu dhiga la rabay waxaa u banaan fasku inuu fasakho raahinkii Ah, u ka walaabtaba goorma qabla alqabdi ah, intuuna weli qibdoonin murtahinka waa ka noqon karaa liqowlihi tacaala farihaanu maqbuuda waidaa lazima se hadduu rahankii laazimo qofkan dayn buu qaatay qofkii raahinkaha murtahinkiina alaab baa loo dhiibay gacantiisay ku jirtaa waa qibdooday lazima markaas fain itafaqaa markaa waa laazimayda macnaha waxaa weyaan deyntii buu qaatay alaabadii rahankeedna waa kana waa lasoo diyaariyey haddii lasoo diyaariyey alaabtaasi rahanka ah xaggee la dhigaya ma murtahinka ahayn ma raahinka ahayn ma iskhilaafeen oo xaakimka loo dhiibi qof kaleo cadliya mee loo dhiibi hadday muranka u bato oo kuma aaminaya ay imaato arrimahaasu ka hadlaya wuxuu leeyahy wa idaa lazima raahinka hadduu laazimo xaggee la dhigi miyaa fain in itafaqa hadday iswaafaqaan an yuudaca in la dhigo cinda axadima midkood agtiis oo raahin ou iska hay adiga raahinka ah kaada iska hayo xeradaada ku jiro de intaad ii keenaysana korkan ka fiirsan ma ahe aniga murtahinka igu soo wareeji oo mase thaalithin qof saddexaad ayay ku hishiyeen in alaabta uu noo hayo qofkaas saddexaad hanoo hayo sida hadda maarata ka dhacdo oo kale bunuugta oo kale markay eh, dibadaha iyo wax lagu kala macaamilayo oo macaamil uu ka socdo macaamilkaasi dibadda aad shirkadahaasi dibadda aad la tacaamulaysa le alaab noocaasa isoo dira iyo caqdulistisnaac iyo salamkii iyo aad wax ku kala gadanaysaan eh, si uu qofkan asagaa alaabadiisii uunan u waayin hadduu lacagta diro oo iskaga dira shirkadii alaabad inuu keeni laga yaba kii kale ama iyadoo qiimalh qiimihii uu rabay iyo noocii uu rabay uu keeni waayo ayaa dhici karta ama me waxaa dhici karta intuu kii alaabada lahaa in alaabadiisina uu soo diro lacagtiina u waaya dhici karta bangii baa marka rahaanka noqda bangi baa rahan ka noqda lacagta waxa lagu shubay bangi baa lagu shubi bangigaasa wasiyada u dhexdhexeeya kan alaabtii buu soo dirayaa alaabti markii soo wareegto bangiga fasaxaya oo lacagtii kii kale usi diraya marka waxaa weeyaan waidaa lazima fain itafaqa an yuudaca cinda axadihima aw thaalithin waa midka saddex sida bangi oo kale wudica midkaa saddexaad agtiisa la dhigaya wailaa wadacahu lxaakimu xaakimkii baa wuxuu dhigi cinda cadlin haddii khilaaf iyo muranku usii bato qaadigii iyo xaakimka dhex galaya qof cadli oo lagu kalsoon yahay buu le hebel baa ini hayni adigana soo dangudo xoolaha marka xilligiisa la gaarana dee neefkaadi si lagugu soo celiyo iska bixi daynti haddii kale neefkaadi baa lagaa gadanaya wa shardu lmarhuuni marhuunka waa waxaa murtahinka uu haysta wey ee culaadha uu u haysto ee alaabadiisa uu ku gaadayo ku sugaayo wa shardu lmarhuun alaabadan marhuunka la yidhaahda murtahinka u hayey raahinka uu bixiyey an yakuuna shardigiisa waa inuu yahay caynan cayn yajuusu baycu in la gada ay banaantay shay caynaho la gadi karoo qiimo leh waa inuu yahay oo hadhow wixii hadduu qofka keeni waayo suuq intii la geysta laga goosan karo xoolihii walaa yanfaku shayun shayna ma fakanayo min arahni rahankii kamida marhuumkii baa loo jeedaaye xataa yaqdiya jamiica dayn ilaa uu raahinkii dayntii oo dhan iska bixiyo alaabadii uu meeshaa dhigay rahankeed wax kamida u qaadanayo male waxba la siin mahayo soo dhamaystir baa laleeyahy kun baa igu dhiman soo dhamaystir markaasa waxaada lagu wareejinaya walaysa liraahini qofkii raahinka ahaa oo ma banaana raahinkii alaabta kasoo jeeday ee iska lahaaye deynta qaatay wey an yatasarafa inuu ku tasarufo fiihi rahankii inuu rahankii ku tasarufo bimaa uu ugu tasarufo shay yubdilu burinaya xaqalmurtahin murtahinka deynta laga qabo ee deynta ka maqan tahay xaqiisi wax burini inuu rahanki ugu tasarufo ma banaana alaabtii uu fiirsanayey inuu ninkii iska lahaa kasoo jeeda deynta lagu lahaa u iskaga tasarufo tasaruf tagsiinaya xaqii qofkii deynta laga qabi ka baycin iibisho kale neefka uu fiirsanaya buu suuqa gey waaba gadayba xaqulmurtahin mesha waa ka baxay soo maartid uu burinaya tasarufka noocaasa ah, xaqu lmurtahid wahibatin qof buuba siiyeyba isagana wuxuu sugaya hadduu qofkan wixii kuu keeni waaya aad galatid buu islahaa nin kaluu siiyey aw amase yanqusu xaqulmurtahin oo dhan ma burinaaye yanqusu wuxuu nusqaamin qiimatahu murtahinka qiimihiisi baa nusqaan gaaraysaayo hadduu ku tasarufo ninkii raahinkahaa shayga asaga ahaa ee cudhaadha loo haystay ninkii murtahinka qiimihiisi shayga hoos ba uga dhici ka lubsi xirasho oo kale dharkan si isku ogaa dharkan ah, ama dharkaan anaa ah haynaya kor ka fiirso ama hayso dharkii buu iska xidhayba rahanki baa xidhayba hadda dhar la xidhay duug buu noqoni waa wasaqoobi waa duugoobi meel buu ka dilaaci hadhow hadduu yidhahdo waxay waad bixin weyday waxaanan u gadan maradii mara taya laho qiimo laho wixii goyn karta maba noqonayso marka nusqaan bay hoos bay unusqaaminaysaa nusqaaminaysaa walwati oo kale jimaacii maalan addoon bay ahayd addoon jaariya ayay ahayd addoonta ayada ahaad rahan u haysanaysaa buu yidhi adoontii bu iskaga gabar bay aheed u iskaga galmoodayba kii raahinkaha ah iska lahaan jiray iskaga galmooday naqsi baa gaaraya oo markii de aynan xamli ahayn oo ay gabar tahayna qiimay leedahay markii ay ay uh, urowdo ama ay walaado ama ay ilmo galaanna de waxa wey ama ay galo wax noqotona qiimi hoos bu dhacaya qiimi hoos buu dhacaya marka arrintaa inuu ku tasarufo ma banaana laysa liraahini an yatasarafa inuu tasarufo fiihi rahankii bimaa tasaruf yubtuli burinaya xaqa lmurtahini murtahinka wax fiirsanaya ee deynta laga qabay xaqiisa wax burinaya in ugu tasarufo rahankii ma banaana ka baycin inuu iska gataba wahibati inuu qof ka siiyo aw yanqusu nusqaaminayo qiimatahu qiimadiisa ka lubsi xerasho oo kale iyo walwadi jimaac oo kale wayajuusu waxaa banaan bima laa yaduru nooca eh, tasaruf aan dhibaynisi tasaruf inuu ku tasarufo qofkii raahinkaha alaabtan iska lahaa ee deynta qaatay wixii cudhaari u dhigay inuu ku tasarufaa banaanta tasarufan laa yaduru aan dhibaynin waxba aan nusqaaminaynin walaa yajuuzu bima laa yadura khada khada wey oo yajuuz wey wayajuuzu qaata wayajuuzu waxaa banaan lada iska xadfa wayajuuzu waxaa banaan bimaa tasaruf inuu ku tasarufo aan laa yaduru dhibaynin ah, ka rukuubin waa gaadiidsaday rati buu ahaa rati uu iska gaadiidsaday oo rartay waxba ma dhibaayo wasuknaa guri buu ahaa gurigaas sii buu ahaa gurigaas rahaana ba lasku ogaayo gurigii bu iska sii deganaa iska sii deganaan bi qof ilaa sii deganaado waxba ma dhibaayo walaa yajuuzu ma banaana rahnuhu bidaynin aakhara shaygii uu rahan u dhiibay u yii hebelow saacadan sii hayso ama mobilkan sii hayso inta deynta kaaga keenayo deyn kale inuu ku qaata ma banaan total liidkii uu deynta ku qaatay ama ma ahe eh, muxuu ahaa eh, bahashii baalki dhihi jiray eh, logbugi logbugi uu deynta ku qaatay inuu deyn kale ku qaato qof uu fiirsanayo lahaa gaarigaas logbugi sibaan haysta haddii lasiin waayo gaariga jiidan u lahaa inuu nin kale ka dhigo ayadaa ma banaana walaa yajuuzu ma banaana rahnuhu inuu rahno sheegay rahankaha bideynin aakhara dayn kale inuu usii dhiibo culaad walow cinda almurtahin murtahinka agtiisaba deynta ahaatee kii uu deynta ka qabay murtahinkaha ee alaabtan fiirsanayey iyo wuxuu war deyn kale isii isla alaabtanna hayso isla alaabtanna hayso ah, deynta horena rahan bay u tahay tanna rahan bay u tahay ma banaana ah. gaar ahaan haddii ku filaanaynin oo labadoodaba ayna wada oofinaynin wa cala araahini qofka raahinka ah ee deynta qaatay ee alaabada dhigay meesha korkiisa waxaa ah oo laga rabaa mu'nata rahni rahanka asagaa wixii qarashoo gelaya ayaa laga rabaa hadduu gaari yahay gaariga batroolkiisa diselkiisa saafis gareynkiisa hagaajintiisa arrimihiisa asagaa isaga u taallaa kan shaqa kuma leh korka muu ka fiirsanaya kan hadday neef nool uu yahayna isagaa laga rabaa nafaqadiisi iyo masruufkiisi iyo irbadeyntiisi wixii laga rabaa wa cala rahbi mu'nata rahn rahankaasi wixii qarash iyo xooloo gelaya nafaqaa asagaa laga rabaa wa yulzamu waana lagu laaziminaya raahinka bihaa muanta iyo nafaqada waa lagu laazimin siyaanatan ilaalin la ilaalinaya darteed lixaqi lmurtahin murtahinka xaqiisi baa la ilaalanaya haddii neefka la duri waayo o la daaweyn waayo la nooleyn waayo oo la calfin waayo murtahinkii baa khasaare ku qaba urabani kuma haya wakaa neefkaasi weydi garaadka u gooso hadhow dhihi neefkana kuma filaan karo marka in la dhaqaaleeyo waxay dan ugu jirtaa murtahinka daynta laga qabo ee fiirsanayo wayulzamu waa lagu laaziminayaa bihaa nafaqadii iyo mu-anti siyaanatan ilaalin lixaqil murtahin la ilaalinayo walow waxaa u banaan qofka raahinka ahee neefkan iska lah zawaa'iduhu buu leeyahay neefkan asagaa wixii ka soo kordha oo ziyaadaa oo la yimaado asagaa iska leh ka laba caanihiisa asagaa maali raahinka iska maali kan waa fiirsanaya wa thamaratin geed hadduu ahaana geedihii midhihiis ka soo baxa asagaa guranaya waxaaso dhan asaa iskale liqowlihi calayh salaam laa yuqlaqu rahnu can saaxibihi lahu urmu wa caleyh ninkan rahanka saaxiibkiisa laga mancin maayo inuu nusqaamay un baa la diidi mooyeene wixii nafcigaho ziyaada asagaa iska leh gunmigiisi iyo faa'idadiisa asagaa iska leh haraamadiisa iyo mu-antiisa iyo nafaqadiisana asagaa laga rabaa asagaa laga rabaa lahu gunmuhu wa caleyh wa in halaka hadduu halaagsamo waxaa halaagsamay waa marhuuntii ama rahankii yaaba halaagsamay cinda almurtahini ninkii loo dhiibay ee u haystay agtiisay murtahinkaabuu ku halaagsamay ma tafriid baa mise tafriid la-aan bilaa tafriidin wey wax taqsiir iyo gaabin ah xadgudba uu la yimid ma jirtee tii ilahay baa ku timid lam yalzamhu ku laazimi maayo murtahinka shay waba waxba lagama rabo ah, neefkan kuu dhiiba waa kaa dhintay dhintaan maxaa laga rabtaa ma dhehaysid asaga tafriid adun la imaanin hadduu laakiin ku xadgudbo oo oo bitafriidin hadday tahay damiinhu waa magdhabaya ah, anigana deyn baad ugu leedahay ama neefka dayacday libaaxa siisay iyo ruwaaga siisay banaan kasoo xareen weyday dayntiisi baa laga raba adna dayntaada hore ad iga rabtaa unbaa lasdhihi nacam laakiin haddii tafriid uusan jirin isagoo xerada iskaga jiro la ilaaliyey loodii kale ku dhex jiro ruwaa uu madaxa ku dhufto waxba dhibaato markaas isaga waxba lagama rabo dayntiisina waa leeyahay neefkan dhintayna loo qabsan maayo wain halaka cinda almurtahini bilaa tafriitin isagoon ku xadgudbin leanno yaddu yaddu ammaana bay aheede waxa yado yado amaana shay haddii laguu dhiibo shareecadan ay ku ogoshahay wixii ka imaada waxba adi laguma haysa haddaadan ku xadgudbin adi aadan la imaanin marka bilaa tafriid lam yalzamhu shayun wax ku laazimi ma laha aw mase bitafriidin halaka waa halaagsamay bitafriidin buu la halaagsamay xadgudub uu ku xadgudbay daminahu waa magdhabaya walaa yasqudu mase dhacaya hamagdhabe bitalafihi dhimashadiisaasi neefkii uu dhintay rahanti ay dhimatay shayun wax ka dhici mahayo min adeyni deynta kamida adhi maayo neefkii waa dhintay deyntii hoos ba wixii aad iga ribtay nusqaan baa gaadhay iguma lihid ma dhihi kartid tanna waa masalo tanna waa masalo walaa yasqudu ma dhacaayo bitalafihi shaygii rahankahaa dhimashadiisu shayin wax ku dhici maayo min deynta kamida sidii baa lagugu leh waalqowlu fi lqiimati qowluhu haddii dood imaato neefku waa dhintay neefka aan rahanka kugu siiyey qiimihiisa meequu ahaa wuxuu ahaa kun shilin iyo meehe kun shilin kun iyo shan boqol buu ahaa baa lasku qabtay yaa la qaadan warkiisa waalqowlu oraahda muctamadkee la qaadanaya fi lqiimati fi ikhtilaafi lqiima qiimihii haddii laisku khilaafo qowluhu qofka murtahinka ee alaabta hayey ee fiirinaya qowlkiisaa la qaadan maca yamiinihi ayaa la socota meesha waa inuu dhaartase wuxuu leh wallahi baa neefkan saga qiimihiisa kun shil uuna ka badneen marka warkiisa la qaadan wa fi raddi celintii hadday timaadana oo u yidhaahdo wixii raahin raahinow murtahinkii haddaan ahay murtahin wixii aad ii dhibtay alaabaa waaban kuu celiyeyba neefki waa kan kuu celiyo xeradaada ku daray iyo imaada keenin igumada soo celin bay isku qabsadeen wa fi raddi haddii laisku qabto alqowlu qowlu raahini raahinka qowlkiisi wey oo neefkay keentay ah, a imaada keenin maqraati imaada eh, ma ah, marka imaada keenin buu leehy qowlu raahini marka qowlu raahini marka lagu lehay asagaa wallahi baad ii keenin buu leehay a ah, haddii qiima ay tahayna qiimaha waxaa la weydiinaya murtahinka hadday celintii asalkee laisku haysta oo waa la celiye lama celi laisku haystana alqowlu qowlu raahini mi an yamiinihi waa dhaaranayaase wa faa'idatu rahni haddaba rahanka inaad qof intaad deyn ka qaadato aad tidhahdo waxaan sii hayso muxuu ka faa'idi waata marka faa'idadii wa faa'idatu rahni rahanka faa'idadiisa laga helayo waxaa weeye beycul cayni cayntii eh, marhuunadaheed ee qofka isaga ahee eh, laag dhigay deynta laga qaatay u fiirsanayey ayaa la gadaya beycul baa la gadi cinda alxaajati markii loo baahdo ilaa wafaa'i lxaqi xaqii uu qofkan murtahinkaa lahaa inuu oofsado markuu u baahdo wti waa la gaaray wti maysiis oley iyo kuma siinay iyo waan kusiin doonaa mamaail buuna waa wareejiyey marka wixii buu gadanaya ah, waa gadan wuxuuna ku gadayaa qiimihii suuqa uu ka joogay iyuu ku gadaya iska xaraashi maayo intaydu baan ka goosan rabaayo waa iska xaraashi lama ogolo ixtiyaad inaad samaysaan la rabaa oo aad suuqa wuxuu yahay ka gado markaad ka gado haddii ziyaada ay la socoto ziyaadada qofkii lahaa baad ucelin raayinki baad ucelin adigana intaadi baad ka goosanaysaa marka saas wey hadda ay bunuugta sameeyaan oo ay dhahaan haye baycاlcayni in la gado weeyaan cinda alxaajati ilى wafaaءi xaq xaqi in la oofsado markii la baahdo fain imtanaca araahinu hadduu raahinkii diidaba minhu beyci buuba diidayba wuxuu yihi neefkayga lagadi maayo dayntaada iga sug alzamahu xaakimu xaakimkii baa ku laaziminaya qaadigii ima bilwafaa'i baa leeya inaad oofiso o dayntii iska bixiso oo masawil bayc curaadii iyo rahankii baa la gadaya fain asara hadduu ku adkaysto oo yihahda laa hada walaa daaka wixii mana haya hadda waa meermeeriyey lamana gadayo ayuu yidhaahdo baacaha waxaaba gadayaba alxaakimu xaakimkii baa gadaya maxaa yeeley wuxuu noqday layi mumaatil buu noqday layulwaajidi yuxilu cirduhu cuquubatuhu wuxuu nabig aley salatu wasalaam dhahay ninka isagoo heli kara meermeeriyaa meermeerintaa waxay xalaaleynaysaa in qofka asagaa wax laga sheego in la ciqaabo in wixiisa la ogshab la gado ayaa ka rartimayso ka dhalanaysa marka xoog baa looga gadaya o laga qaadaya wallahu aclam billahi towfiq sala allah waslm ala nabina axmed